bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaa casharkii sagaalaad ee tafsiirka sheekh cuhmaan cali xuseyn الظالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس الآية الله سبحانه وتعالى وهو آية إلهي كعديي inuu rusushiisa kala fadilay oo qaar baa uu ku gaar yeelay martabad amba masiye aanu siinin kuwa kale tilka rusul rasuulladaasi tilka ishaaradu maxay ku dhacaysaa culimmada qaar waxay leeyihiin waa jamaacadii lagu sheegay ma arkaysaa suuraddan awalkeeda ilaa maaragtay nebiyullaahi daawuud oo u dambeeyey laga soo gaaro culimmada qaarna waxay leeyihiin waa rususha ilaahay oo idil tilka rusul rususha marka asha laftigeedu istiqraaq bay noqon kartahay oo waa rasuullada oo idil tilka arusul tilka taas arusulu ah amba tilka arusulu rasuullada fadalnaa waanu ka fadilnay bacdahum barhkoodba calaa bacdin barhka kale ayaanu ka fadilnay oo mid waliba wuxuu leeyahay waxyaabo isaga u gaara qaarkoodna waxay leeyihiin waxyaabo ay dheer yihiin kuwa kale markaa kale fadilidan ilaahay baa bixiyey subxaanahu wa tacaala ilaahay baana ka warramay waxaana la diiday markii xadiisku ku soo arooray laa tufadiluunii cala alambiyaa macnaha rasuulku wuxuu diidayay uun tafdiilka ku imanayay cilmi la'aanta amba aan iyalahay waxyi ugu sheegin marka ilaaha kala fadilay ayaa sidanna u sheegay subxaanahu wa tacaala inay rusushiisu kuwo kala fadilana yihiin culimmada qaar waxay leeyihiin xagga nubuwada amba nebinimadu ee ma kala fadilla ee midba waxyaaba uu dheer yahay ka kale amba maalan dee rususha qaarkood baa wax zaa'id ah wata oo ay dheer yihiin rususha kale sida nebiyullaahi maxamed oo kale calayhi asalaatu wasalaam fadalnaa waanu ka fadilnay bacdahum barkoodba calaa bacdin barka kale ayaanu ka fadilnay minhum ay min arusuli rusushii waxaa ka mid ah man mid baa ka mid ah kallama allaahu ilaahay uu la hadlay subxaana kallamahu allah caidka ka qadaraysaa man mid baa ka mid ah kallama allaahu ilaahay uu la hadlay sida nebiyullaahi muuse oo kale calayhi asalaatu wasalaam amba nebiyullaahi muxamed oo kale sala allahu calayhi wasalam wa rafaca wuu kor yeelay alleh bacdahum barhkood baa wuxuu kor yeelay darajaat ay bidarajaatin ama ilaa darajaat darajaat baa ilaahay u kor yeelay wa rafaca wuu kor yeelay bacdahum barkood baa ilaahay wuxuu kor yeelay darajaat ay bidarajaatin darajaad baa ilaahay qaarkood uu sarraysiiyey wa aataynaa waxaanu siinay ciisaa ciise waxaanu siinay ibna maryama maryam inankeeda ah albayinaat aayado cadcad baanu siinay albayinaat aayado cadcad ayaanu siinay wa ayadnaa waxaanu ku xoojinnay hu ciise amba waxaanu ku taageeray biruuxi alqudus ay biruuxi ruuxdii baanu ku taageeray alqudus ay almuqadasati la dahiray waa jibriil ayaanu ku ayidnay oo la socday wa ayadnaa waxaanu ku xoojinnay hu ciise biruuxi alqudus ay biruuxi ruuxdii ayaanu ku ayidnay alqudusi ay almuqadasati la dahiray walow shaaa allaahu alla hadduu dooni lahaa dadku inaanay iskhilaafin oo aanay kooxo iyo firaq kala noqonin qaar kala milal ah amba kala diina ah maqtatala isma ay dileen aladiina kuwii min bacdihim ay min bacdi rusul rusushaa dabadood ahaa macnaha rusushaa intuu ilaahay diray bacda irsaali rusul kuwuu u diray isma ay khilaafeen ee rususha ilaahay bay wada rumayn lahaayeen walow shaaa allaahu alle hadduu dooni lahaa macnaha istilid la-aantooda amba iskhilaafid la-aantooda maqtatala ismay khilaafeen ama ismay dileen alladiina kuwii ismay dileen min bacdihim ay min bacdi arusul rasuulladaa dabadood ahaa isma ay dileen min bacdi maa jaa'at intay u timi dabadeed ismay dileen hum ayaga intay u timi albayinaatu aayadaha cadcadi intay u yimaadeen isma ay khilaafeen walaakin ikhtalafuu ha yeeshe eh, waa iskhilaafeen baa allah yidhi walaakin ikhtalafuu ha yeeshe e way iskhilaafeen fa minhum waxaa ka mid ah ummadihii rususha aanu u diray aayadaha cadcadine ay u yimaadeen man qaar baa ka mid ah amba duul baa ka mid a ah, aamana rumeeyey macnaha rasuulkaanu u diray iyo wuxuu sidayba wa minhum waxaa ka mid ah kuwan ummadihii waxaa ka mid ah man duul baa ka mid ah kafara gaaloobay oo kufriyey walow shaaa allaahu alla hadduu dooni lahaa subxaanahu watacaala inaanay sidaa noqonin maqtataluu ismay dileen laakiin khilaafka ay iskhilaafeen ayaa sababay inay isdilaan walaakina allaaha ha yeeshe e ilaah baana sidaa doonae yafcalu alle wuxuu sameeyaa maa yuriid wuxuu doono macnaa kullu daalika can qadaa'i illaahi wa qadarih waxyaabaha dhacay oo dhan inay ilaahay xukunkiisa iyo qadarkiisa ku yimaadeen baa ilaahay caddeeyey walaakina allaaha ha yeeshe e alle yafcalu waa uu sameeyaa amba waa uu yeelaa maa yuriid wuxuu doono yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyayow anfiquu bixiya mimaa kii wax ka mid ah intan tabciidiya la yidhaahdaa ma og tahay yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayow anfiquu bixiya mimaa kii wax ka mida ah bixiya rasaqnaakum aanu idinku arsaaqnay bixiya wax ka mid a ah. min qabli an yaatiya intaanu imanin horteed bixiya min qabli an yaatiya intaanu iman horteed bixiya yowm maalini intaanay iman yowmkaasoo laa bayc wax kala iibsasho fiihi dhexdiisa aanay ahaanin oo walaa khulla saaxiibtinimana aanay ahaan doon yowmkaasoo laa bayiic wax kala iibsasho fiihi dhexdiisa aanay ahaan doonin walaa khulla saaxiibtinimana aanay jiri doonin walaa shafaaca ergana aanay ahaan doonin ilaahay cidduu ogolaada mooyaane ergana aanay iman doonin oo axadna aanu naftiisa badbaadinaynin maallaa aanu ku furanaynin ma arkaysa maalintaa wax jirayaa ma jiro falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasa'aluun walaa shafaaca ergana aanay jiri doonin waalkaafiruuna kuwa kufriyey hum ayagunba oo xasri aldaalimuun kuwaasi iyagunbaa kuwii dulmi falay ah aldaalimuun kuwa dulmi falay iyagunbaa ah bimacnaa iyaga ayuunbaa naftooda dulmiyey ilaahay abuurtayna dulmiyey subxaanahu watacaala allaahu alleh laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma ahaanin ilaa huwa isaga mooyaane jumladaa dambeelaada iyo ismigeeda iyo khabarkeeda oo dhan baa waxay dhacayaan khabarka mubtadaa hore marka aayadan aayat lkursi waxay leedahay arrin weyn amba xaalo weyn shani culus bay leedahay waana afdal laaya fi lqur'aan markaa fadaaisheeda waxaa u raajixi kartaa kutubta xadiidka iyo kutubta tafaasiirtaba allaahu allah laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma ahaanin kii tiraba ma ahaanin laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi ilaa huwa isaga mooyaane ilaah um alla ayuunbay cibaadadiisu xaq tahay alxayu allaha nool weeye macnaha aladii lahu kamaalu lxayaat waa allaha leh nolol buuxda nolol aanu ku imanaynin geeri iyo maaragtay wax kale oo dhibaateeya midnaba waa nolol dhammaystiran alxayu allaha nool weeye subxaanahu wa tacaala alqayuum allaha ka kaaftoomay khalqigiisa weeye aladii qaama binafsihi waاstagnaa can jamiici khalqihi alqayuum allaha maamulidda badan weeye macnaha allaha khalqigiisa ka kaaftoomay weeye subxaana wa tacaala waa ilaaha deeqtoomay khalqigiisana ka kaaftoomay laa taakhudu ma qabato hu alle ma qabato sina lulo ma luloodo walaa nawm hurdana ma qabato markaa asina iyo annawm iyo annucaas culimmadu farqiyay u kala yeelaan laakiin tan sinada waa hurdada maara lulada wuu luloonayaa maa qofka in la yidhaahdo de cadsi baa ku dhacay marka ilaahay uma cuntanto laa taakhudu maqabatahu alleh sina lulo wax la yidhaahdo ma luloodo walaa nawm iyo hurdatoona labadaa midna ilaahay ma subxaana wa tacaala lahu ay lilaahi alla wuxuu leeyahay oo u sugnaaday maa fi samaawaati saadka waxaa ku sugan baa alle u sugnaaday oo aayaddu maalan waxay ka kooban tahay toban jumladood bay ka kooban tahay markaa jumladu waliba sideeday mustaqil u tahay matalan allaahu laa ilaaha ilaa huwa waa jumla waxay ka warramaysaa ilaahay inuu la gaar yahay ilaahnimada oo ilaahay subxaana wa tacaala cibaado xaq ugu leeyahay khalqiga oo dhan alxayu alqayuum fii nafsihi macnaha waa allah aan weligii dhimanayn subxaanahu wa tacaala alqayuum waa allaha maamula weeye alqayimu ligayrihi waad odhan kartaa oo ilaaha addoommadiisa maamulaya subxaanahu watacaala khalqigiisa o dhan allahay u baahan yihiin ma arkaysaa iyagana ka kaaftoomay weeye hurda ma qabato wa naqsi ma ogta iyo qafla iyo mooganaan bay keenaysaa lula ma qabato ilaahay subxaanahu wa tacaala lahu alle wuxuu leeyahay maa fi samaawaati samaadka waxa ku sugan oo idin lahu lilaahi alle ayuu u sugnaaday waa khabarkiiba muqadama maa ayuladii ladii wixiibaa alle u sugnaaday fi samaawaati samaadka waxa ku sugan waxalla waxa samada jooga oo dhan alle ayaa iska leh walahu ay walilaahi alle ayuu u sugnaaday maa ayu ladii kii fi lardi arlada ku sugan rabbi baa iskale subxaanahu wa tacaala man daa waa kuma man da ladii keebaa amba man waa kuma daa kaasi amba man da ladii keebaa yashfacu ergayn doona cindahu alle agtiisa kuma ayaa ku ergayn doona macnaa axad ergayn doonaa ma ahaanin ilaa biidinih alle ogolaanshihiisa oo uu ku ergeeyey mooyaane xataa rasuulka waa garanaysaano marka rususha ilaahay lasoo wada maro marka u dambaysa khalqigu ay soo gaadhaan nebiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam rasuulku waa ka ku hoos sujuudaya carshiga ilaahay hoostiisa marka waata la odhan doono irfac ra'sak wasal tucda washfac tushafac ma arkaysaa marka ilaahay ogolaashihiisa ayuun baanu ku ayuu ku ergeynayaa mid wanig man da ladii keeba yashfacu ergeyn doona marka maantana um, istifhaamtani waa bimacnaa laa ma ergeyn doono cindahu ilaahay agtiisa kuma ergeeyo ilaa biidnihi axadna ilaa biidnihi alla ogolaashihiisa mooyaan yaclamu alla waa ogsoon yahay maa wixii buu rabbi ogsoon yahay bayna aydiihim kuwaa samada iyo arladaba jooga waxa ka horreeyey baa ilaahay ogsooyey subxaanahu wa tacaala iyo wamaa khalfahum waxa ka dambeeya macnaha bijamiic wax kastoo jiray hadday tahay wax tegay iyo wax soo socdaba adduunka iyo aakhiro kolba kay doonayso ha noqotay ilaahay baa ogsoon subxaanahu wa tacaala yaclamu waa ogsoon yahay alleh maa wixii buu ogsoon bayna aydiihim ka horeeya kuwaa samada iyo arada ah ku sugan marka aydiihim damiirkana wuxuu noqonayaa maa fi samaawaati wamaa fi lardi wamaa kiibaa la ogsoonyahay khalfahum ayaga dabadooda waxa ka dambeeya rabbi waa ogsoonye macnaa iyaga ayaa cilmi iyo ogaalba uu ku koobay walaa yuxiiduun ma koobaan bishay shayna ma koobaan min cilmihi ilaahay subxaanahu tacaala cilmigiisa ka mid ma koobaan oo ma hareereeyaan ilaa bimaa shaaa ilaahay wuxuu doonay inay ogaadaan mooyaane macnaha xadna cilmiga ilaahay shay kama daalacdo ilaahay wuxuu bara mooyaane subxaanahu tacaala ma arkaysa marka culimmadu laba tafsiir bay saarayaanoo walaa yuxiiduuna koobi maayaan bishay shaynaba ma koobaan oo ma haleelaan min cilmihi ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ah ogaalkiisuu ilaahay ogsoon yahay shay ay min cilmi illaahi calaa shay shay ogaalkuu alla ogaaday shayna ma ogaadaan iyagu shay ogaalka ilaahay uu shaygaa ogaaday marka macluumkiisii buu noqonaya ilaa bicilmihi ilaa bimaa kii shaa uu doona mooyaane oo bimacnaa axadna ma ogaado ogaalka ilaahay uu shay ogsoon yahay ilaa bimaa shaaa macnaha ilaahay shaygu uu doonay ee uu ogeysiiyo uga warramay mooyaane macnaha waxay kale iska noqon kartaa walaa yuxiiduuna baanyaan bishay shayna ma koobaan oo min cilmihi min cilmi daatihi wa sifaatihi ilaahay daatadiisa iyo sifaatkiisa ma og tahay ilaahay wax ku saabsanba ma ogaan karaan ilaa bimaa shaaa ilaahay wuxuu doonay inay maaragtay ay ogaadaan oo dee ilaahay sifaadkiisa iyo asmaadiisa uu ilaahay inooga sheegay subxaanahu wa tacaala oo marka aayaddu la macno tahay walaa yuxiiduuna bihi cilmaa macnaa ilaahay cilmi kuma kooban subxaanahu wa tacaala wasica waa uu ka fidsanaaday kursiyuhu alla kursigiisu waa mawdicu qadamayhi kursiga iyo carshiga ayaa kala duwan ma arkaysa xadiiska saxiixii uu tilmaamayo saxa yacni in kursigu xataa arladan iyo samada uu ka weyn yahay uu ka ballaadhay marka mawdicu qadamayhi waa carshiga shay ka duwan kursigu laakiin carshiga ayaa ka weyn kursiguna isaga ayaa samadii iyo arladaba ka weyn marka waa meel alle dhigo labadiisa lugood weeye subxaanahu wa tacaala wasica wuu ka fidsanaaday kursiyuhu alle kursigiisu subxaanahu wa tacaala waa mawdicu lqadamayhi labadiisa lugood meeshu weeyaane asamaawaati samada ayuu ka fidsanaaday u ka weynaaday iyo waalarda arladaba walaa yauudu ma cusleeyo amba dhibi maayo walaa yauudu ma cusleeyo hu alleh xifduhumaa samada iyo arlada ilaalinteedu alle ma cusleeyaan xifdigaas walaa ya-uudu ma cusleeyo hu alle ma cusleeyo xifduhumaa samada iyo arlada ilaalintoodu alle ma cuslayso wa huwa alleh alcaliyu allaha sarreeyo weeye laba siyaa wuxuu sarreeyaa culuwi daati ah iyo mid culuwi maaragtay qadari intaba ilaahay uu leeyay subxaanahu wa tacaala alcaliyu allaha koreeyo weeye subxaana wa tacaala alcadiim allaha weyn weeye subxaanaه wa tacaala laa ikraaha isku khasbidi may ahaanin fi ddiin alla diintiisa la ysku khasbo oo la isku jujuubo culimmadu aayaddan waxay ku leeyihiin aqwaal fara badan aqwaal fara badan bay ku leeyihiin qaarkood waxay leeyihiin aayaddani waxay soo degtay intaan la waajibinin jihaadka ma arkaysaa ayay soo degtay ee markaa aayaddani xukunkan ay tilmaamaysaa waa mansuuq waa xukun la laalay ee bale dadku hadday diinta alle qaadan waayaan waa lagula dirirayaa kaiir in badan oo mufasiriinta ka midi sidaasay qabaan qowl labaad wuxuu leeyahay laa ikraaha isku jujuubidi may ahaan fi ddiin alla diintiisa laysku ikraaho bimacnaa waxaa laga hadlayaa bay leeyihin ahlulkitaabka oo nimankan ahlulkitaabka ahi hadday iyagu jisyada bixiyaan ooy ogolaadaan jisyada inay qaataan waa la daynaya jisyadu waxaa laga qaadayaa jisyada cashuur madaxeedkaasaa laga qaadayaa dabadeedtana waa la daynaya ee tafsiir kale ayaa wuxuu leeyihi laa ikraaha isku khasbidi may ahaan fi ddiin alla diintiisa la ysku khasbay oo bimacnaa inta la jihaaday dadkii lala jihaaday ee soo islaamay waa inaan loo arag kuwo alla diintiisa lagu khasbay oo alla diintiisa lagu jujuubay inay ahaayeen ma arkaysa kaasina waa qowl weeyi qolo kale oo cuskanaya sabnasuulka aayadduna way jiraan oo le wuxuu aayadduba ay ku saabsan tahay ansaarta oo maalan eh, waxaa jira haweenaydu hadday miqlaat noqoto miqlaat waa la haday haweenaydu ay carruurtu ka dhimato adee jaraale ka noqoto nimanka ansaarta la yidhaahdaa dhaqan waxay u lahaan jireen inay nadar ku galaan hadday ilma dhasho ilaahay ilmaha u daayo waa naagta carruurtu ka noqoto in maaragta ilmaha yahuudiyeyso yahuudi inay ka dhigto ayay maaragtay alla ku baryajatay ahlu shirki bay ahaayeen markaa diin bay ugu dhowaanayeen idan markii islaamku yimi ayaa caruurihii waalidkooda uu ku khasbay ma arkaysaa nasaaranimada yahuudinimada ayaa haddana waalidkii la jeclaadeen inay islaameenoo ay ku dirqiyeen inay islaamkii soo galaan kaasina waa qowl weeye qowl kaleoo saddexaad baa jira oo ibnu kathiir iyo rag qowl kaleoo afraad ambashanaad baan u jeedaa oo ibnu kathiir iyo rag la midi ay qabaan oo uu leeyahy laa ikraaha isku khasbidi may ahaa fi ddiin hanaadiintaba laysku hustujoobo ay cala adukhuuli fii diin alislaam lee qad tabayana waa uu caddaaday alrushdu iimaanku amba toosnaantu min alghayi lunsanaanta ayay ka caddaatay marka islaamku waa waadix waa shay cad oo jeliya oo muuqda laa yaxtaaju ilaa an yukraha axad marka uma baahna axadna in la khasbo oo qofkii ilaahay uu hanuuniyo subxaanah wa tacaala ilaahayna uu laabtiisa u fidiyo qalbigiisana u iftiimiyaa islaa uu gelayaa ma ogtahay uu qaadanaya isaguna waa qowl jiro weeye waalcilmu cinda allah laa ikraaha mubaaraka isku jujuubidi may ahaanin fi qad tabayana waa uu caddaaday qad tabayana wuu caddaaday alrushdu ay aliimaanu iimaankii wuxuu ka caddaaday min algay baadinimada ay min aliimaan faman yakfur qofka ku kufriya bidaaquut waxa alla kayrkii ah ee la caabudo baadilka ma arkaysaa qofka ku gaalooba ee ka dhaqaaqa rumayntiisa iyo wa wayu'min rumeeya billaahi alla rumeeya faqad istamsaka wuxuu qabsaday qofkaasi bilcurwa dhud xadhig buu qabsaday guntin mareeg buu qabsaday alwudqaa adayg badan tii adayg badan ah marka addaaquut alandaad alawthaan maa yadcuu ilayhi shayطaan wax kastoo shaydaanku dadka ugu yeedho ayaa la yidhahdaa kullu maa yucbadu min duuni illaah intaba waa lagu fasira ah, faman yakfur qofka ku kufriya bidaaguut wax kastoo alla kayrkii oo la caabudo iyo cibaado kastoo alla kayrkiiba ah wayu'min rumeeye billaahi alla rumeeye faqad istamsaka qofkaasi wuxuu qabsaday dhab ahaantii bilcurwa guntin buu qabsaday halka xadhigga laga xidhaa la eh, maaragtay curwadan bilcurwa guntin buu qabsaday guntintaasoo alwufqa tii adayg badan ah waa ta'niisu alawthaq alwufqa tii adayg badan ah lanfisaama taasoo gu'itaan lahaa ayada aanu usugnaanin lanfisaama gu'itaan lahaa ayada aanu usugnaanin lanqidaaca والله الله سميع الله مقلك بدن ويا عليم وانا الله علمك بدن سبحانه وتعالى الله الله ولي الذين كوي ولقود وي كوهي لي وي وفعيل بمعنى فاعل ما أبتها الله الله ولي الذين كوي كوهي لي قرقاره ذا أهوي آمنوا ألا الرمي الله الله ولي الذين كوي قرقاره ذا وي آمنوا ألا الرمي يخرجهم وحو الله كسارا min aulumaat madowyada ayaa ilaahay ka saara ila nuur nuurka ayaanu alla u saara waaladiina kuwa kafaruu gaaloobay awliyaa'uhum kuwaana ehelkooda iyo xigtadooda iyo gargaarayaashoodu addaaguut waa daaquudkaa wey wax kastoo alle khayrkii la caabudo oo maaragtay kaalina kaal in la caabudo ma og tahay yukhrijuuna xaalay ka saarayaan bay awliya u yihiin hum kuwaa kufriyey min annuuri ay ka saarayaan ila aulumaat madowyadana ay u saarayaan ulaa'ika duulkaasi gaaloobay asxaabu nnaar naarta asxaabteeda weeye hum ayagu fiihaa naarta dhexdeeda khaaliduuna kuwii ku waari wey alam tara miyaan araggaagu gaadhin amba alam tara ay hal ra'ayta ma aragtay ila aladii kii xaaja la dooday ibraahiima ibraahiim kula dooday fii rabbihi rabbigii jiritaankiisaba kula dooday fii rabbih rabbigii jiritaankiisaba kula dooday markaa fii rabbihi damiirkaa ku jira ibraahimna waad u celin kartaa isagana waad u celin kartaa muxuu ula doodayay an aataa ay lian aataa inuu siiyey daraaddeedna ula dooday hu isaga allaahu alla inuu siiyey almulka rabbi inuu siiyey boqortinimo iyo lahaanshaba inuu siiyey waxa ugu wacan kibirka iyo kufriga maalkan ilaahay siiyey an aataa ay lian aataa inuu siiyey daraaddeedna kula murmay hu maaragtay isaga kan murmaya allaahu alla inuu siiyey almulka rabbi inuu siiyey lahaansho boqortinimo dowladnimo maal id xilligii la dooday xaajada ka bedel id xilligii miyaanad arag amba ogsoonayn qaala uu yidhi id xilligiina la dooday qaala uu yidhi ibraahiimu ibraahim uu yidhi rabbiga rabbigaygu alladii midka weeye yuxyi waa naxnooleeya wa yumiitu wax dila qaala wuxuu yidhi isna ana aniguba uxyi waa noolay wa umiit waanan dila macnaa wuxuu qofkuu soo qabtay bay leeyihin markaas laba qof markaas midna dila midna sii daayay ana anigu uxyi waa nooleeya wa umiit waanan dila maxaad sheegaysaa intaasi ma daliil uma aha qaala ibraahiimu ibraahim haddana wuxuu yidhi fa ina allaha alle ya'tii wuxuu ka keenaa bishamsi qoraxda alle wuxuu ka keenaa min almashriq qorax ka soo bax buu ka keenaaye fa'ti ka keen bihaa qoraxdaasi min almaqrib qorax gaba ka soo ka keen qoraxu dhac galbeed fa ina allaha alla ya'tiya wuxuu ka keenaa bishamsi qoraxda min almashriqi bari buu ka keenaa ee fa'ti ka keen bihaa qoraxda min almaqrib bal xaggay u qarsoonta ka keen fabuhita wuu wareeray alladii kiibaa wareeray kafara gaaloobay fabuhita ficilku isagoo u dhisan siiqadii mabniga majhuulka ayuu haddana macluum iska yahay waa la wareeraya ha fa fabuhita wuu wareeray alladii kiibaa wareeray kafaro gaaloobay wallaahu alle laa yahdi alla hanuunin maayo alqowma duulka aaalimiin lunsan alle ma hanuuniyo waa kuwa ilaahay subxaanahu watacaala bicilmihi uu ka og yahay inay baxayaan ay gaalnimadaasi ay ku tegayaan aw kaladii an ra'ayta ma aragtay amba cilmigaagu miyaanu gaarin kaladii kii oo kale mara maray calaa qarya magaalo maray calaa qarya magaalo maray walxaal la maray hiya qaryadaasi khaawiyatii ku dhacday ay tahay calaa curuushihaa saqafyadeedii inta soo hordhacda darbiyaedu ay ka daba yimaadaan walxaal hiya qaryadaasi khaawiyatun ay saaqidatun tii ku dhacday ay tahay calaa curuushihaa saqafyadeeda oo inta saqafku soo dhacday darbiyadu ka daba yimaadeen qaala yidhi anna kayfa sideebuu yuxyii u noolayn doonaa haadihi tan magaaladan allaahu alle sidee ayuu u soo noolayn doonaa bacda mawtihaa ay bacda mawti ahlihaa ehelkeeda dhimashadooda dabadeed bacda mawtihaa dhimashadeeda dabadeed marka alqarya maanta waxaa loola jeedaa xaaliga marka hore iminka halkan dambe bacda mawtihaa dhimashadeeda kadib alle dadkii meeshay ku dhintay siduu u soo celin doona kii sidaa yidhi miyaa ogsoonayn oo dabadeed fa amaata uu maydeeyey hu isaga allaahu alle uu maydeeyey mi'ata caam boqol sannadood dhexdood oo fa amaatahu allaahu dabadeed ilaahay uu dilay mi'ata caamin waa barfax lagu nasbiyey boqol sannadood rabbi mayduu ka dhigay uma dabadeed bacaa wuu soo nooleeyey alle hukii qaala rabbi wuxuu yidhi kam inteebaad labista ku nagayd inteed halkan joogtay waa boqol sannadood kadib qaala wuxuu yidhi labistu waxaan joogay yowmaa maalin aw amase bacda yowm maalin barkeed qaala rabbi wuxuu yidhi bal e maalin barkeed iyo maalin midnaba maad joogine labista waxaad joogtay mi-ata caam boqol sannadood baad halkan ku sugnayd ee fandur bal eeg fandur eeg ilaa dacaamika bal cuntadaadii eeg waa cunto uu sitay wax la cabbana wuu sitay fandur eeg ilaa dacaamika bal eeg cuntadaadii iyo wa sharaabika waxaad cabbaysay labadaaba bal eeg lam yatasanah ismay bedelin lam yatasanah ismay bedelin oo may doorsoomin dameerna wuu watay ninkani wandur eeg ilaa ximaarika dameerkaagiina bal eeg saawaaba lafaqa iyo xan uu kala daatay dameerku wuu baktiyey saamihiisii iyo qalfoofkiisii iyo lafihiisiiba halka kala daadsan walinajcalaka ay facalnaa daalika annaga ayaa sidaa yeelay litactabira si aad u cibro qaadato oo arrintaa u ogaato iyo walinajcalaka inaanu kaa yeelno aaya calaamad inaanu kaaga dhigno linnaasi dadka si aanu calaamad kaaga dhigno maarkaysaa ee wandur eeg ila alcidaam damihii dameerka lafihiisii baleeg wandur eeg ila alcidaami lafaha baleeg lafaha eeg ila alcidaam bal lafihii eeg kayfa nunshisuhaa si aanu usoo dhaqdhaqaajinayno kayfa nuxarikuhaa kayfa nunshizuhaa sidaanu u soo dhaqdhaqaajinayno baleeg aanu isugu keenayno uma haddana naksuu aanu ugu dadayno haa lafahan laxmaa hilib aanu u saarayno uma haddana nagsuu aanu u huwinayno haa lafihii laxmaa hilib bal eeg lafihii buu arkay ilaahay laf walbaalkeedii la soo doontay hilibkii la saaraya sida falammaa markii tabayana uu caddaaday lahu isaga qudradii ilaahay markay u caddaatay ay qudratullah falammaa markii tabayana uu caddaaday lahu isaga ana allaha calaa kulli shayin faacilka qadar ilaahay inuu shay walba awoodo markay u caddaatay qaala wuxuu yidhi aclamu waxaan ogaaday ogsoonahay anna allaaha alle calaa kulli shay shay walba qadiir kii kara inuu yahay wadkur xusnabiyow id waagii qaala uu yidhi ibraahiimu ibraahiimuu yidhi rabbi rabbigayow arinii ilaahayow itus wadkur xus id waagii qaala uu yidhi ibraahiimu uu yidhi rabbi rabbigayow arinii itus kayfa tuxyii sidaad u noolayso almowtaa kuwa dhintay waa ru'yat lcayn yaqiin ahaan wuu u yaqiinsan yahay xaqiiq ahaan ibraahim ma shakisana laakiin wuxuu doonayaa inuu cayn alyaqiin uu ku darsado cilmu lyaqiinkii arinii baabuu leeyahay ma arkaysaa waayo laysa alkhabaru kalmucaayana ilaahayow itus kayfa tuxyi si aad u noolaysa almowta waa qaabka aad u noolayso kayfana jawaab su-aasha kula yimi kayfa marka waa su-aal lagula yimaado shayga xaalkiisu siduu yahay laakiin lagulama yimaado su-aashan laguma maaragtay qofka wax laguma weydiiyo shayga xaqiiqadiisa ay kayfa xaaluhu sidaad u noolaysay buu leeyahy kayfeeduu weydiinayaa kayfa tuxyi si u noolaysa almowta qaala alle wuxuu yidhi oo awalam tu'min miyaanad rumaynin ibraahimo sidaan wuxu rumeeyey qaala bala maya allahayow waan rumaysnahay buu yidhi waa ijaabu limaa bacda nafyi qaala bala maye waan rumaysnahay walaakin waxaan su-aashan ula imi liyadma'inna inuu xasilo qalbii qalbigaygu inuu ku xasilo oo uu ku dego sidaad waxu abuurto qaala rabbi waxa uu yidhi fakhud أي فإن أردت ذلك فخذ وجواب شرطي إن أردت ذلك هداد سلا دونيتي إبراهيمو فخذ سوقات أربعة أفر سوقاب من الطير شمبراء فصر كان هن شمبرها إليك أذيك حقا أسود فصرهن سوليحي أي أملهن سوليحي إليك حقا أسود macnaha soo leexiyo soo qabso weeye fasurhunna ilayk soo ururso adigu uma dabadeed jarjar weeye oo markaad googoyso uma ajcal yeel calaa kulli jabal buur kasta dusheeda waxaad saartaa minhunna shimbirahan xaggooda waxaad ka saartaa jus a qayb afartii shimbiro intaad jarjarto oo isku dhex dhafto mid walba qayb maaragtay qaybaheediioo tii kale ku qasan iyo tii kale iyo tii kale iyo tii kale buuraha kugu dhow qaybi fasurhunna ilayk soo qabsa baa layidhi xaggaaga usoo du fasurhunna ilayk xaggaaga usoo qabo saasay ka dhiganta dabadeed jarjar uma dabadeed googo oo gowraca uma ajcal haddana yeel calaa kulli jabal buur kasta dusheeda waxaad yeeshaa minhunna shimbirahan xaggooda waxaad ka yeeshaa juz-a qayb uma dabadeed udcu u yeedh yeedh hunna shimbirihii aada googoysay eed tirtirtay u dhawaaq wuxuu doonaha ugu yeedh yeedho ya'tiinaka way kuu imane waa jawaabtii amarka ya'tiinaka way kuu imane sacyaa xaala kownihinna saaciyaat xaal ay yihiin kuwii ordaya ayay kuu iman doonaan sacyaa xaala kownihinna saaciyaat iyagoo ordaya ayay kuu iman sidii buu yeelay waclam ogow ana allaha alle casiiz allah aan cidinka adkaan inuu yahay xakiim ee xukun iyo xikmadba u saaxiiba mathalu ladiina yunfiquuna ka mathali xabba suurtagal maaha mubtadahani inuu kani khabar u noqdo waa inuu taqdiir jiro ilaan hadday laqbada san isu saaraan mathalu ladiina kuwii sifadoodu yunfiquuna bicinaya amwaalahum xoolahooda fii sabiili illaahi kamaali xaba waa sida xabadoo kale mayagiibaa xabada la mid noqonaya laa markaa taqdiirku wuxuu noqonayaa maalu nafaqati ladiina maalu nafaqati aladiina kuwii waxbixintooda sifadeedu maalu nafaqati aladiina kuwii waxbixintooda sifadeedu yunfiquuna bixiya amwaalahum bixiya fii sabiili illaahi ilaahay dariiqiisa ku bixiya kuwaa waxbixintoodu ka maali xaba waa sida xabadoo kale weeye ka maali xaba waa sida xabadii ninya ah oo kale mathalu nafaqati aladiina kuwii waxbixintooda sifadeedu yunfiquuna bixiya amwaalahum bixiya fii sabiili llahi ku bixiya ka maali xaba waa sida midh haruur ahoo kale ka maali xaba waa xabad midha ah oo kale xabadaasoo ambatad saartay sabca sanaabila toddoba sabuul saartay culimmadu waxay leeyihin waa geedka daata geedka ayaa guntiisa wuxuu ka saarayaa toddoba laamood toddobadaa laamood markuu ka saaro laan waliba waxay saaraysaa madax bay saaraysaa haludhay saaraysaa ee markuu geedka yahay buu kala farcamayaa toddobada u yeelanayaa ambatad dhalisay waa midh haruuro dhulka lagu aasay sabca sanaabila toddoba sabuul sabca sanaabila madaxyo toddoba a dhalisay oo fii kulli sumbula sabuulkii walba amba madaxii walba miatu xabba ay tahay fii kulli sumbulatin madaxii walba waxaa ku sugan oo fii kulli sumbula madaxii walba uu ku sugan yahay mi'atu xabba boqol midha ih ay ku sugan yihiin waa sidaasoo kale wallaahu alle yudaacifu wuu u labanlaabaa liman yashaa kuu doono waxbixintiisa intuu alla ka aqbalo ayuu alla u siyaadiyaa wallaahu alle waasic allah fadligiisu ballaadhan yahay weeye ee sidaa u labanlaaba caliim waana allah cilmiga badan ee ogsoon cidda alle dartii wax u bixisay aladiina kuwa yunfiquuna bixiya amwaalahum xoolahooda kuwa bixiya fii sabiili illaah ilaahay dartii kuwa u bixiya uma dabadeed maa laa yutbicuuna aan raacinayn uma dabadeed laa yutbicuuna aan raacinin maa anfaquu waxay bixiyeen manaa tarsheegasho manan tarsheegasho aan raacin ay qofka ugu tarsheegtaan iyo walaa adaa dhibtoona ay ku dhibaataynayaan qofkana wax ay siiyeen waladiina kuwa yunfiquuna bixiya amwaalahum fii sabiili illaahi ku bixiya uma dabadeed waxbixinta kadib laa yutbicuuna aan raacinin maa kii aan raacinin anfaquu ay bixiyeen manaa tarsheegasho ay qofka ugu tarsheegtaan iyo walaa'ada dhibtoona aan raacinin lahum kuwaasi ajruhum ajarkooda ayay leeyihiin cinda rabbihim rabbigooda agtiisa ayay ku leeyihiin walaa khawf cabsiina may haanin calayhim ayaga korkooda markay alla hortaagan yihiin walaa hum manaaha yaxsanuun kuwa murugaan doona oo wax soo dhaafay u tiiraayoon doona qowl qowl qowlkaasoo macruuf wanaagsan waa hadal wey qowlun hadal hadalkaasoo macruufun wanaagsan iyo wa makfira dhaafid qofka markaanaad waxba wanaag iska dhaafto oonaad haydaarto dhibaato u geysan ayaa khayr ka khayr badan oo ka wanaagsan min sadaqa sadaqad buu ka wanaagsan yahay sadaqadaasoo yatbacuhaa uu raacayo adaa dhib sadaqa dhibaato la raacinayo kelmadda wanaagsan baa ka wanaagsan qowlun hadal hadalkaasoo macruufun wanaagsan iyo wa makfira dhaafid qofkii wax guudi aad ka dayso ayaa khayr ka khayr badan min sadaqa sadaqad buu ka khayr badan yahay sadaqadaasoo yatbacu uu raacayo haa sadaqadaba adaa dhibi ay raacayso wallaahu alleh haniy ilaaha deeqtoomay ee ka kaaftoomay khalqigiisa weeye xaliim waana allaha dulqaadka badan leh weyn yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyayow laa tubdiluu ha baabiinina laa tubdiluu ha ku baabiinina sadaqaatikum waxbixintiinna sadaqaadkiinna ha ku baabiinina bilmanni tarsheegasho aada qofka ugu tarsheegashtaan way baabiinaysaaye iyo waladaa dhib aada dhibaataysaan hooyo ku goda ma og tahay yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayow laa tubdiluu ha ku baabiinina sadaqaatikum sadaqadiinna aada bixinaysaan ha ku baabiinina bilmanni tarsheegasho ciddaad wax tarteen aad ugu tarsheegataanoo maanta iyo shalay intaba ay dul joogtaa uun iyo waladaa dhib ha ku baabiinina ibdaalan kaafku waa nactun limasdarin maxduuf ay ibdaalan baabiin ha ku baabiinina baabiintaasoo kaladii ay ka ibdaali ladii kii baabiintiisa oo kale ah baabiintaasoo kaladi ay ka ibaali ladi ka ibaali ladii kii baabiintiisa oo kale ah yunfiqu bixinaya yunfiqu bixinaya maalahu maalkiisa bixinaya ri'aa'a annaasi dadka istusid uu istusaya daraaddeed ri'aa'a waxaa lagu nasbiya waa cila mafcuulu lahu wey walaa tubdiluu ha baabiinina sadaqaatikum ha ku baabiinina bilmanni tarsheegasho iyo waladaa dhib ibdaalan baabiin baabiintaasoo kaladii ay ka ibdaali ladii kii baabiintiisa oo kale ah yunfiqu bixinaya maalahu maalkiisa bixinaaya riaa annaasi dadka istusiduu istusaya daraaddeed amba xaala kownihi muraa'iyan lahum xaalu yahay dadka istusayana maalkiisa baabiinay oo walaa yu'minu aan rumaynaynin billaahi allana aan rumaynayn iyo walyowmi maalinta alaakhiri dambe famahaluhu kaa tilmaantii sifadiisu famahaluhu kaa sifadiisu ka mahali safwaan waa sida dhagax casa oo kale ah ka mahali safwaanin dhagax casa oo kale ah sidiisa weeye famahaluhu kaa sifadiisu kamahali safwaanin dhagax casa ah waa dhagax weyn safaanku maaragtay sidiisa oo kale weeye dhagaxaasoo calayhi korkiisa turaab ciidii ay ku sugan tahay waxoogaa ciida dhakada kule calayhi korkiisa turaabin uu yahay oo dabadeed fa asaaba uu helay hu dhagixii waabil mahigaan waa roob aada xoog weyn jirda gooya kananu oo dabadeed fa uu haleelay ama uu helay hu dhagixii waabilmahigaanuu helay oo fataraka uu ka tegay roobkii hu dhagixii saldaa isaga oo madhan xogagii ciidda ahaa ee saaraaba uu ka xaalufiyey oo fataraka uu ka tegay roobkii hu dhagixii isagoo sisib ah madhan kaasoo kale ayuu la mid yahay laa yaqdiruun ma heli doonaan calaa shay shaynaba ma heli doonaan oo mimaa kiaa kasabu laa yajiduun ma heli doona calaa shay oo mimaa kii akastaba ay shaqaysteen wallaahu alilaaihadi ma hanuuniyo alqowma duulka alkaafiriin kaafiriinta ilaahay ogsoon yahay inay gaalnimo ku baxayaan wa mathalu ladiina kuwii sifadoodu yunfiquuna bixinaya amwaalahum maalkooda bixiya ibtigaa'a mardaati illaah alle raalli ahaanshihiisa doonid ay doonayaan daraaddeed ibtigaa'a waa doonis weeye waxaa lagu nasbiyeyna mafcuulu lahu wey wa mathalu ladiina kuwii sifadoodu yunfiquuna bixiya amwaalahum xoolahooda bixiya maxay u bixinayaan ibtiqaa'a mardaati illaah alle raalli ahaanshihiisa doonis ay doonayaan daraaddeed u bixiya iyo wa tatbiita sugnaansho dartii u bixiya oo min anfusihim xagga lafahooda ka ahaaday xaqiiqsanaan ay arrinta yaqiinsan yihiin ajarkeeda inay helayaan kuwa matalkooduna ka maali janna waa sida beer oo kale kuwa waxbixintooduna ka maali janna waa sida beer oo kale beertaasoo birabwa meeltaaga ku sugan meeltaaga ku taala dhul sareeya birabwa meeltaagaa ku sugan dhul sarreeya ku sugan taasoo asaabaha uu helay waabil roob culus uu helay oo fa faaatat siisay ukulahaa midhaheedii siisay saaxibahaa kii lahaa dicfayni xaal uu yahay midhahaasi kii laban laaban laban laabu bixisay oo birabwa ku sugan meeltaaga taasoo asaabahaa uu helay waabil roob culusi uu helay oo dabadeed faaatad siisay ukulahaa midhaheedii saaxibahaa laba mafcuul bay u baahan tahay saaxibahaa kii lahaa siisay dicfayni xaal uu yahay midhahaasi labalaab way laba laabtay oo fain lam yusib haddaanu helin haa iyada waabil haddaanu helin roob culusi oo fadal shuuxuu helo waa roob yar weeye fadallun ay faasaabahaa uu helo dallun shuux dallun shuux uu helo yakfiihaa uu ku filan yahay waa saasoo kale kooda inta yar bixiya la gartay hadduu bixiyo ilaahay waa ka aqbalaya wallahu alla bimaa tacmaluun waxaad samaynaysaan basiir allah arkaayo wey ayawaddu ma jecel yahay axadukum midkiin miyuu jecel yahay an takuuna inay u ahaato lahu isaga janna beeri inay u ahaato oo min nakhiilin ah timir iyo wacnaad ayawadu miyuu jecel yahay ayawadu ma jecel yahay axadukum midkiin ma jecel yahay an takuuna inay u ahaato lahu isaga janna beer inay u ahaato min nakhiilin timir ah iyo waacnaab iyo wa acnaab cinab oo tajri ay qulqulayso min taxtihaa beertaa hoosteeda aljannaat luqada carabiga mar waxaa la yidhahdaa dhirtana waa la yidhahdaa halka beerta ku taallana waa la yidhahdaa geedaha laftooduna waxaa la odhan karaa waa beer bannaankii ku taallana beer baa la yidhaahdaa oo tajri ay qulqulayso min taxtiha dhirtaa hoosteeda ay qulqulayso alhaaru ay qulqulayso alanhaar tawag ay qulqulayaan lahu kaasoo leh miyuu jecel yahay midkiinu sidoo kale noqdo lahu kaasoo leh axadkaasoo lahu isaga ay u sugnaatay fiihaa jannada dhexdeeda ay ugu sugnaadeen min kulli thamaraati midha dhammaantood xaggiisa uga sugnaaday risqun markaa qadar lahu kaasoo u sugnaaday fiihaa jannada dhexdeeda ay ugu sugnaatay min kuli amaraat amaraad wax ka mida dhammaantood amba kullu amaraat haddii la dhaha mintuba waasila amba risqun risqu ugu sugnaaday amba amar midha ay ugu sugnaadeen oo min kulli amaraati ka mida oo dabadeed isagoo beertaa iyo iska haysta oo walxaalna beerta ay u ahaatay miyuu jecel inuu kan la mid noqdo ayawadu ma jecel yahay axadukum midkiin an takuuna inay u ahaato lahu isaga janna beer min nakhiilin timir ah iyo waacnaan tajriidtaasoo qulqulayso min taxtihaa dhexdeeda alanhaaru togog lahu kaasuu leeyahay fiihaa janna dhexe hamaru midho min kulli hamaraati ka mida oo wa asaaba walxaalna ay u ahaato beertaasi asaabahu ay qad asaabahu isaga uu haleelay alkibaru gabow xaalad buloo beertaasuu yeeshay laakiin wuu duqoobay walxaal asaabahu qad asaabahu isagana uu haleelay inay ahaato miyaa jecel alkibaru haleelay gabow uu haleelay walxaalna gabowgu uu haleelay lahu isaguu leeyahay duriya ubad ducafaa yaryar beer buu haystaa isaguu gabooday caruur yaryar oo taag daran buu leeyahay kuwuu dambaska ka kacay ma og tahay walxaal lahu isaguu leeyahay duriya ubad ducafaa taag daran oo dabadeed isagoo beerta camiran tahay gaboobay caruur yaryarna haysta fa asaaba uu ku dhuftay haa beertii icsaar haamaday amba hanfi dabadeed fa asaaba uu haleelay haa beertii icsaar hanfi uu haleelay amba haamaday uu ku dhuftay hanfigaasoo fiihi isaga ay ku sugan tahay naar amba fa asaabahaa uu haleelay icsaar dabayl duufaan uu ku dhuftay fiihi ay ku sugan tahay naar oo faxtaraqad dabadeeta ay gubatay mid idinkeedi ka midi muu jecel taasoo kale inay noqoto laaba ma jecla wey marka ha iska gubina weeyaano tarsheegasho iyo xumaan iyo shirki ha ku baabiinina waxbixintiida waxbixintiina qofkaa taag darin waa xaaladda ugu baahida badnaa idinkuna maalinta loogu baahida badan yahay agtiisa la taagan yahay ayaa waxbixintiina lilaahi hadday ka maran tahay waxaa dhici doontaan faramadhnaan wey kadalika sidaa ilaahay idinku caddeeya aayaadkiisa ayaa yubayinu allahu alla u caddayn doonaa lakum alaayaat aayaadka waa idinku caddayn doonaa lacallakum tatafakkaruun likay tatafakkaruu si aada u fekertaan allah wuxuu idhi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayo anfiquu bixiya min dayibaati maa midka ugu wanaagsan bixiya kasabtum aada shaqaysateen addayibaat culimmada qaar xalaal bay yidhaahdaan ahluluquuna waxay yidhaahdaan waa aljayin markaa xaqiiqatu sharciya muqadamaة calى اxaqiiqaةi اluqawiya min dayibaati maa midkiisa wanaagsan bixiya kasabtumaa shaqaysateen war waxaad shaqaysataana gacmihiina kula soo baxdeen waxa ugu wanaagsan bixiya wa mimaa kii wax ka midana bixiya akhrajnaa aanu soo saaray lakum idinka idinka soo saaray min alardi aanu idinka soo saaray oo waxa aad shaqaysateena ganacsi ku soo baxa wax wanaagsan ka bixiya waxa idin soo baxayna ciisa wanaagsan bixiya alkhabiisa ka xun walaa tayamamuu ha u qasdina alkhabiisa ka xun ee minhu kaa alla idinku arsaaqay ee maaragtay ah maaragtay amba alla dhulka idinka soo saaray kaana ha u qasdina tunfiquuna xaal aada bixinaysaan kaa xun walxaalna aada bixinaysaan lastum idinkuba aydaan ahaateen biaakhidii kuwii qaata isaga kaa xun ilaa an tuqmidu inaad ku indhalaabtaan fiihi isagaa inaad ka indhalaabtaan mootaan iska qaado un wallaahi waxaani farabadhnaanta ayuunbuu dhaamaaye iska qaado war waxaa idinkuba bixina mawta waxbaan ku taraya inaad tidhahdo shaqaafaa ugu liigta qofka aad siiso abadan walaa tayamamu ha u qastinaba ilaahay leey alkhabiisa ka xun ha doonina ee minhu kaa aynan isku arsaaqnay kamida tunfiquun xaal aad bixinaysaan war iska daaya kaasaa ilahay leeya bixinina wal aad bixinaysaan lastum idinkuba biaakhidiihi kuwii qaata aydaan ahaateen biaakhidiihi kuwii qaatay isaga ilaa an tuqmidu inaad ku indhalaabtaan fiihi isaga mooyaane wallahi faramadhaasmaxaabisha ha bixinina waaclamuu ogaada ana allaha alla haniy ilaahay inuu hodan yahay xali xamiid ilaahay xaq u leh in la ammaanana inuu yahay xamiid allah xaq u leh muta in la ammaano ashayaanu shaydaanku yacidukum wuxuu idin yaboohayaa alfaqra faramadhnaan haddaad inta iska bixiso maxaad haysaabu ku odhanaya maogta ashayaanu shaydaanku yacidukum wuxuu idin yaboohayaa alfaqra faramadhnaan waya'murukum wuxuu idin amraa bilfaxshaa tafoolxumada badan isnada iyo wixii xun la xilkale wayamurukum wuxuu idin faraya bilfaxshaa tafoolxumada badan baad wallaahu allana yacidukum wuxuu idin yaboohayaa makfira dembi dhaafid oo minhu isagii xaggiisa ka ahaatay iyo wa fadlaa fadli siyaado ayaa laydin yaboohaya wallaahu alle waasic ilaah fidsan subxaan fadligiisu ballaadhan yahay weeye caliim waana allah cilmiga badan yu'tii alla wuu siiya alxikmata xikmadda alle wuxuu siiyaa waa fahm iyo alla diintiisaba e man yashaa qofkuu doono alla siiya waman yu'ta qofka la siiyo ficilku majhuul buu ku salaysan yahay waman yu'ta qofka la siiyo alxikmata xikmad qofka la siiyo faqad uutiya waxaa la siiyey khayraa khayr baa la siiyey khayrkaasoo kahiiraa fara badan wamaa yadakar ma waansamo ilaa ulilalbaabi caqliga kuwa leh mooyaane cid kale alalbaabu waa jamcu lubbin wahuwa alcaqlu ma arkaysaa maskaxda laga fakeraayo maskaxdu waa xokaynta moogta waa sekateer ma ogtahay laakiin qof waa fahamkiisu waxa kan attaqwa haa hunaa marka iyaduna waa xokayntii waxay soo qabanaysaa laakiin fahamka xag inuu jira wamaa yadakar ma waansamo ilaa ulilalbaab caqliyada kuwa leh mooyaane wamaa anfaqtum waxaad bixisaan waxaad bixinaysaan oo min khayr ah wamaa anfaqtum waxaad bixisaan oo min nafaqatin ah aw amase nadartum aad nadartaan oo min nadrin ah nadarkaad gashaan nadarka faina allaha alle yaclamu waa ogsoon yahay hukaa waana idinka abaalmarin doonaa wamaa lildaalimiin kuwa daalimiinta ah uma ahaanin min ansaar ay ansaar kuwa u hiiliya oo u gargaara heri maayaan baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala markaa qofka muslimka ahi waa in ma arkaysaa u ku dadaalo khayrka uu bixinayo niyaduna inay la socoto wanaagsanaato in tubduu haddaad muujisaan asadaqaat sadaqada markaad bixinaysaan haddaad muujisaan fanicima nicmo ayay lahaatay wanaag bay lahaatay hiya taas macnaa muujintaasi fanicima wanaag bay lahaatay amba nicmo ayay yeelatay hiya taasi muujintaasi wain tukfuu haddaad qarisaan haa sadaqadii haddaad qarisaan oo watu'tuu aada siisaan haa sadaqada alfuqaraa'a fuqarada haddaad siisaan fa huwa qarinto ay falikfaau fahuwa qarinta aad qariseen khayrun lakum amba fahuwa siintaasi khayrun lakum kii idinka idin khayr badan wey aw fahuwa faliikaau siintu khayrun lakum kii idin khayr badan wey wayukafir alla wuu dhaafi uu ka qarin cankum rabbi xaggiinna wuxuu ka qarin doonaa min sayi'aatikum xumaanahaad samayseen baa ilaaha idinka qarin doona ma arkaysa markaa culimmadu waxay leeyihiin aayadda waxaa ku sugan dalaala sadaqadda in la qariyaa inay ka fadli badan tahay in la muujiyo in la muujiyo ayaa in la qariyo ayaa ka khayr badan waayo sadaqadda markaad qarinayso waxay ka fog tahay istusi dadka ay u maaragtay aada istusto ma arkaysaa allaahumma ilaa culimmadu waxay leeyihiin haddii ay ka dhalanayso muujinta sadaqada la muujinayo ee dadka dhexdooda lagu bixinayo hadday ku jirto maslaxatun raajixa maslaxa hadday ku jirto maaragtay oo qofku ula jeedo dadka intooda kale inay ku daydaan dhinaca marka laga eego min haadihi alxayfiya dhinaca marka laga eego waxaa wanaagsan in sadaqadii la muujiyo waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma arkaysaa asalka eh, laakiin asaalatan asal ahaan masaladan israarka iyo qarinta ayaa afdal ah oo waxaad u daliilahoo kale xadiiskii kale saxiixaynka ku jiray abi hurayra radi allahu canhu uu sheegay rasuulku inuu yihi sabcatun yudiluhum allahu fii dilihi yowma laa dila ilaa diluhu imaamu caadil washaabu nasha'a fii cibaadati اllahi warajulaani taxaaba fi llahi ijtamaca calayhi watafaraqa calayhi warajulu qalbuhu mucallaq biاlmasjidi ida kharaja minhu xataa yarjica ilayhi warajulu dakara allaha khaaliya fafaadat caynaahu warajulu dacathu imra'aة datu manصabi wajamaali faqaala inii akhaafu allaha raba alcaalamiin xadiiska maxalu shaahidkeenu la jeedna waa halkan warajulu tasadaqa bisadaqatin faakfaahaa xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu ma dadka toddobada ilaahay u hadhayn doono ma arkaysaa waxaa ka mid ah qof isagu waxbixiyey sadaqadiisii qariyey ilaa gacantiisa bidix ay ka ogaan weyday waxay bixinayso gacantiisa midig ma arkaysa marka allah wuxuu leeyahy subxaanahu tacaala wayukafir rabbi wuu dhaafi wuu ka qarinba cankum xaggiina min sayi'aatikum marka culimmada qaarkood waxay leeyihin min sayi'aatikum xumaantiinii oo dhan amaba sayi-aa xumaanaha qaarkood baa ilaaha idinka dhaafi doona subxaan wallaahu alle bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan eed la imanaysaan khabiir allaha xogogaalka ku ah weeye subxaana mar hadduu ilaahay ogsooyo xogogaalku yahay isaga ayaa idinka abaalmarin doona markaa qofku haddii uu wanaag la yimaadana wanaag buu helayaa haddii uu shar la yimaadana shar baa dee ilaahay agtiisa aad ku yeelanaysa ma arkaysa marka qofka kastoo muslimi waa inuu iska ilaaliyo waxyaabaha baabiinaya wax bixinta uu bixinayo maalkaagii ood bixinayso haddana haddii niyadii xumaato amaba dhibaato aada raaciso ama dariiq sharciga uu ku bixi waayo adhowta dee qooma maayunbuu ku dhalaya subxaanaka allahuma bixamdika washhadu an laa ilaha illaa anta astakfiruka waatuubu ilayk